ku faa'iideynaa kalaam marka la yidhaahdo luqada carabiga ah afar shay wixii laga helo ayaa la yidhaahdaa afartii shay matnigay kuugu taallaa kan koobaad waa inuu yahay wax lagu dhawaaqay huwa lafdu ay almalfuudu wax lagu dhawaaqay waa inuu yahay shardigii labaadna lafdiga uu ka dambeeyaho almurakabu waa in murakab uu yahoo laba kelimo iyo wax ka badan layska saaray ee hal kelimo uusan ahayn iyo wax la mid ah. laba kelimo iyo wax ka badan laba kelimo ama wax ka badan waa in layska saaray sida alcilmu naaficun oo kale alcilmu cilmigu naaficun waa mid wax ugu yaraan labadaas waa in layska saaro kale murakabkaasoo almufiidu faa'iideyna waa shardigii saddexaad waa in marka qofku ku dhawaaqo qofkii dhegaysanayey uu wax ka faa'iido oo uu wax ka fahmo oo hadalka haddii halkaas uu ku joojiyo kii hadlayey kii dhegaysanayey wax uu faa'iidey oo uu la tegi karo waa inuu helo kii hadlayana waa inuu hadalka halkaas ku jooji karo oy manaasibta inuu ku joojiyo mufiid waa saas bilwaci carabina waa inuu wax ku faa'iideeya waxa lagu dhawaaqay oo murakabkaa oo wax faa'iidaynaa waa inuu carabi ee soomaali iyo ingiriis iyo sawaaxili iyo hadduu yahay kalaam laguma yidhahdo cinda nuxaad maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay lilafdi اlkalaami kalaamkaas lafdigiisa kelimaddaas oo ah kalaam lafdigaas oo ah kalaam macnayaani laba macnaa u sugnaadeen kalaamaka laydha laba macnuu leeyay axaduna labada macno midkood luqawiyun waa mid luqada loo nisbeeyey wahaani midka labeeyaana naxwiyun waa mid naxwada loo nisbeeyey lafdigaas oo ah kalaam luqadana macnuu ku leeya culummada luqawiyiinta ee macaajimta ee kelmadaha mufradaadka ka hadasha mufradkan macnihiisu waa saas mfradka manihiisu waa saa sida lisaan carabka iyo qaamuuska iyo kutubahaas culummada iskaleh aa ka hadasha hadii la yidhao luqu culummada naxwada agtooda macnuu ka leeyahy culummada luqada agtoodana macnuu ka leeyahy kalaam marka la yidhahdo qolaba macnay u sheegaan fuqahada laftigooda macnuu agtooda ka leeyahy wa aquulu waxaan leeyahay lilafdi اkalaam kalaam lafdigaas ah lafdigaas oo ah kalaam macnayaani laba macnaa u sugnaadeen axaduhumaa labada macno midkood luqawiyin waa mid luqada loo nisbeeyey oo culummada luqawiyiinta sheegaan wahaanii macnaha labaadna naxwiyun waa mid naxwada loo nisbeeyey oo culummada naxwooleydaa sheegaan kalaam marka la yidhahdo culummada luqada macnay u yaqaaneen waxay yidhahdaan kalaam saasaa la macnay ku sheegaan culumada naxwooleydana macno kale ku sheega qolo walba istilaax u gaar ay qolo walba istilaax u gaar ay leedahay ama alkalaamu kalaamka kalaamka alluqawiyu luqada loo nisbeeyey culumada luqada kalaam waxay u yaqaaniin fa huwa cibaaratun mucabarun waa mid laga cabiro camaa shay taxsulu ay ku soo xasisho bisababihi sababkiisa faa'idatun faa'ido wax alla wixii faa'iida ku soo xasisho ay kalaam yidhaahdaan ama dhawaaq ha ahaado ama dhawaaqi uusan ahaanin u rabaa wixii qofka marka loo cabiro uu wax ku fahmo oo faa'iida ku soo xasisho kalaam kaasay yidhahdaan ama alkalaamu kalaamka kalaamka alluqawiyu luqada loo nisbeeyey fa huwa kalaamku cibaaratun mucabarun waa mid laga cabiro camaa shay taxsulu ay ku soo xasisho bisababii sababkiis faa'iidatun sawaaun waxaa isku mid ah akaana ahaaye shayga faa'iidadu ku soo xasishay lafdan shay lagu dhawaaqay am lam yakun ma ahaanina kalkhadi qoraalkii waalkitaabati qoraalkii waalishaarati ishaaradii wa isku mid wuxuu leeyahay kalaam xagga luqada waxaa la yidhaahdaa waa wixii marka la cabiro oo qofka loo cabiro uu wax ka faa'iido waxaa isku mid ah shaygaas faa'iidadu ku timid inuu yahay wax lagu dhawaaqay oo waxaa la yidhi xadara alustaadu shiiqi waa yimi aa la yidhi ibtadaa darsu darsiga waa bilowda waa wax lagu dhawaaqay iyo qoraana loo qoray qoraal inta loo qora loo dhiibi waa uu akristay ah. maanta dersi ma jiro aloo qor warqadii akri waa fa ama waxbaa loo ishaaray isagoo taagana la yidhi gacantaa looga ishaaro ama indhaha looga ishaaro ama sunniyaha looga ishaaro wax alla wax faa'ido ku timaado waxaa la ah cuqad cuqad cuqad waxay yidhaahdaan dadka wax kala gada khaasatan kuwa xoolaha iyo kala gada ay yaqaano farahay laabayaan kaasuu leeyahay intaas hore intaasoo dambe makaasiiya shay ah, neefkan beecaahod wado intaasoo hore iyo intaasoo dambe ma siisanaysaa cuqadaa la yidhahda ayagu xisaaba isla yaqaanin ah, waa xisaaba iyagu isla fahmaayaan horuu ka fahma markaasu la siisan ma ee intaasoo hore iyo intaasoo dambaan rabaa ah, waa xisaaba isla yaqaanin sooma jeedin cuqadaa la yidhahda waxaa la mid a ah nusab hadda fiili weligaa adoon xaafaddaan imaan meeshaan haddaad gaari uga degto salaada waktigeedii waa la jooga meeshaan inay masaajid tahay ma fahmi horaad ka fahmi maxaad ku fahmtay mixraabka iyo minaaradda iyo waxbaad arkay calaamadaha la taagay weyn usab ayagu miyay kula hadleen minaaradda imaa ku tii ah, soo gal waa masjido may ku tiri maya dhawaaq soo bixin laakiin calaamad la taagay wey nusab lisaanulxaal salaadii markii laga baxay ayaa halkaas ni istaag waana soo jeestay dhibaatana waa ka muuqataa waana iska aamus waana taagayn maxaad fahme xaaladiisa waa kula hadle maxay ku leedahay xaaladiisa waa qof miskiin oo dhibaataysan wax si ay ku leedahay xaaladiisa ah. ama bakeriyaad biy shaa ku shuga markuu buuxsamo waad ka joojinaya yaa ku yidhi ka jooji xaaladiisaa kula hadasha ku tihi war waa buuxaa iga jooji lisaanxaal waa saas xaaladda wax laga fahmo wey ah. xaaladda wax laga fahmo kulli waxaasna waxay kuu faa'idanayeen kitaabadii qoraalkii ishaaradii cuqadkii nusabkii lisaanuxaal addawaal alarbaca la yidhahda afarta wax tustaa la yidhahda ah, soo ma jeedin afarta wax tusta ayay yidhaahdaan marka waa marka nusab iyo lisaanuxaal isku mid laga tiriyo oo kitaabo kow ishaaro labo cuqad saddex nusab iyo lisaanuxaalo mid laga tiriyo sidaas wey haddii kale shanay noqonaya marka hadalkaas wuxuu leeyahay marka shiiku luqawiyiinta waxay u yaqaanin kalaam wixii faa'iida ku timaado waxaa faa'iidada ku timid waxay noqon karaan wax lagu dhawaaqay sida alcilmu naaficun waxay noqon karaan waxaan lagu dhawaaqin sida qoraal sida ishaaro sida nusaq lisada cuqad sida lisaan xaal hadalkaas oo uu sidaas leeyahay naxwooley badana ah sheegaan oo yidhahdaan kalaam cinda lugawiyiin sidaasaa la yidhahda naxwooley badan a ah sheegaan laakiin ma dhabbaa war kastoo la sheegoo faafay ma runbaa waa in layska baara wax walba oo la suga oo la hubsada naxwooley badan oo dambe a ah sheegaan naxwooleydii hore maya laakiin kuwii dambe aaday u sheegay kuwo badanoo naxwele hadday rogto waa ku arkay laakiin warku ma runba kutubtii luqadu waa taallaaye ma saasaa ku qoran mise ah. naxweyneyaa sheegtay oo caqiido dhex gashay arrinta caqiidaa gasheentay xaqiiqadu waxay tahay arrintan caqiide mutakalimiina keentay caqiidadii mutakalimiinta naxwada dheehday markaas iyadu luqa samayd aan luqa carbi ahayn ee luqada carabiga kalaam lama yidhaho wix kastoo wax faa'iideey ma la yidhahdo ma la yidhahdo sidaas inay tahay saan ku ogaa karna marka waxaan ku ogaa karnaa kutubtii luqada inaan soo rogrogno bal waxaa ku qoran ila kalaam waa soo qabanayaan kutubta luqadu markaasay sharxayaan maxaa ku qoran ilaa shay marka laisku qabto waa loo laabtaa marjice soo maa kutubta luqada waxaa ku qoran sidaas maa waxaa ku qoran kalaam waxa la idhaha wixii lagu dhawaaqo iyo jumlooyinka mufiidada saasaa ku qoran tusaale alqaamuus muxiid alfayruus aabaabi oo imaam faqiiha ah ardaggii nawowina ah wuxuu leeyahay alkalaamu alqowlu wer kalaam haddaad maqasho waa dhawaaq wamaa kaana muktafiyan binafsihi iyo jumlada oo nafteeda kugu filan oo marka lagu dhawaaqo macno saxa laga fahmi karo saasuu leeyahy kawar ah. wuxuu leeyahay alkalaamu alqowlu war kalaam waxaa la yidhahdaa dhawaaqa dhawaaqaa la yidhahdaa wamaa kaana muktafiyan binafsihi iyo wixii markii lagu dhawaaqo naftooda ku filan oo macnaha jumla mufiida ah saasuu leeyahy kalaam saasaa la yidhahda ee kalaam lama yidhaha wax kastoo wax faa'iideeyey waa qaamuus muxiit bal waxaad ka fiiridaa tartiib qaamuuska juska afraad safxada toddobaatan iyo toddoba kitaab kaloo luqad noo soo qabo kuwa ugu waaweyn lisaanulcarab soo qabo mirjica ugu dambeeya wey luqada lisaanulcarab wuxuu yidhi alkalaamu alqowl kalaam waxaa la yadhaha dhawaaq wixii lagu dhawaaqaa kalaam la yidhi alkalaamu alqowlu macruufun waana la yaqaana w kalaamaba u baahnaba qeexid kalaam waa wax dadka u fahmi karaan kalaam waa wax dadka hore mufahmi karaan waa la yaqaanayo wa qiila alkalaamu maa kaana muktafiyan binafsihi waxaa kaloo la yidhi war kalaam waxaa la yidhaahdaa jumlada mufiidada wixii naftooda ku filan aa la yidhahdaa isagaa sii fasiray maxaa loola jeedaa maa kaana muktafiyan binafsihi wuxuu yidhi wahuwa jumlatu waa jumlada waa jumlada wاlqowlu maa lam yakun muktafiyan binafsihi qowlku intuusan gaarin muktafiya binafsihi intuusan gaarin wahuwa اljuزء min اljumla waa juz jumlada ka mid ah fiiri muxuu yidhi iyo wlqowlu macnaha culammada gabal waxay yidhahdeen war kalaam waa dhawaaq ama ha noqdo mid mufiid ah ama yuu noqon culamada gabal saasay ku gaabsadeen gaballo waxay yidhahdeen maya labadaba kalaam waa la yidhaahdaa maxaa la kalaam waqiila waxaa la yidha alkalaamu maa kaana muktafiyan binafsihi waa hadal naftiisa kaafi ah oo qofka wax fahamsiin kara wa huwa aljumlatu waana jumlada iyo walqowlu qowlka oo aan jumlo ahayn isna kalaam waa la yidhaha maa lam yakun muktafiyan binafsihi wa huwa aljuزءu min aljumla waana juz jumlada ka mid a ah. jawhari sixaaq wuxuu yidhi alkalaamu ismu jinsi yaqacu cala alqaliili wاlkasiiri kalaam waa ismu jinsi wuxuu ku dhacaa hadal yar iyo hadal badan labadaba bal waxaad soo qaadataa a'imadii ugu horreeya luqada qaar ka mida ah, sida abulxusein axmed ibnu faris oo iskale mucjamu maqaayiis luqa safxada sagaal boqol iyo lix wuxuu yidhi kalama alkaafu wallaamu wlmiimu aslaani kalaam asalkeedu waa kaaf iyo laam iyo miim laba macnu asal u yihi marka asalka laba macno wey axaduhumaa yadullu calaa nudqin mufhimin kan koobaad wuxuu yahay dhawaaq wax fahamsiiya kalaamaa la yidhaha dhawaaq waa shardi dhawaaq inuu yahay walaakharu calaa jirxin kan kalena waa dhaawaca dhaawacana ah kaaf iyo laam iyo miima ah u asala macnaha dhaawac wax alla wixii dhaawaca ah labadaasa loo isticmaala markaasuu yihi taqulu waxaad leedahay falawelu alkalaam kan koobaad waa kalaami waxaad leedahay kalamtuhu ukalimuhu takliiman wاlaslu aakharu alkalmu kan kalena waxa la hadaa kalmi oo dhaawic ah wahuwa ljurm waa a'imadii luqada waxaa sidaas u qeexa marka kutubtii luqada asalka ahaa halkay uga taallaa waxa weeyaan kalaam waxaa la yidhaahdaa xagga luqada wax allo wixii wax ku fahamsiiya balkay uga tahay ta labaad hadalkaas ah kalaam waxaa la yidhaha wax allo wixii wax ku fahamsiiya masaladii caqiidada oo mutakalimiinta ku dhisanta oo ah kalaamka alle waa almacna alqaa'imu binafsi waa macnaha ilaahay daatadiisa ku jira amaa qur-aankan kalaamullaahi maaha macnihii alaftirkeeday ku tirtanta maxaana hadalkaas u daliilaya qaacidadaas iyo caqiidadaas qowlkii aqbal gabaygii aqbal ina alkalaama la fi lfu'aadi wainamaa jucila alisaanu cala alfu'aadi daliila waxay yidhahdaan gaalkii aqbal ahaa oo kirishtaan ahaa cadow maakirana ku ahaa islaamka oo ku jees jeesi jiray arkaanul islaamka gaalkaasaa wuxuu yidhi ina alkalaama la fi lfu'aadi hadal sidiisaba qalbiga ku jira waa macnaha qalbiga ku jira wainamaa jucila lisaanu cala lfuaadi daliila carabka asaga wax ka soo baxa maahan kalaame qalbiga waxa ku jiru daliil yuhu ku tusiya ah, marka waxay hahdeen kalaam waa kaasa waxaa laga yidhi gaalkan kirishtaan weeye masiixi ah kiristaankuna waxay ku baadiyoobenba waa kalaam see ayaga kalaam looga qaadana macnihiisa meeshay ku baado kiristaanba inay saddex ilaah sheegaan oo yidhaahdaan ciise waa jus alla ka mida oy gaalo noqdaan kalaamkay ku baadiyoobeen ah. soo ma jeed qoladii kalaam ku baadiyoobay see kalaamka looga barana tan labaad diiwaanka aqdal beydkanu kuma yaallo waa been abuur la sameeyey diiwaankiisa kuma sugno tan saddexaad dhammaan adilada kitaabka iyo sunnada waa ka soo horjeeda warkaan kalaamaa waxaa la yidhaahdaa waxaan xaraf iyo sawd lahayn kitaabkii sunada waa ka soo horjeeda sow luqadii maanan soo arag kitaabkii sunadan ka soo horjeeda nabiyullaahi zakariya markii rabulcaalamiin uu yidhi wiil wiilaa lagu siinaa oo loogu bishaareeyey muxuu yidhi qaala rabbi ijcal lii aaya rabbiyow calaamad aan ku garto ii yeel inuu wiilkii caloosha galay oo islaamtii uur yeelatay qaala aayatuka allaa tukalima annaasa alaaata ayaamin ilaa ramsan saddex maalin waa inaadan dadka la hadlin ilaa ishaaro maahan fakharaja calىa qowmi min almixraabi faawxaa ilayhim an sabixuu bukratan wacashiya ilaa wuxuu leeyaha calaamada lagu garo karo in haweentaadi uur leedahay waa inaadan saddex maalin dadka la hadlin ilaa ishaaro maahan qalbiga nabi zakariye waa ku jiray warku macnuhu waa ku soo dhacay dadkana waa u ishaarayay fakharaja calىa qowmi waaba ku soo baxay tolkiisa faawxaa ilayhim an sabixuu bukratan wacashiyan wuxuu u ishaaray subax iyo galabba hala tasbiixsado anuu maalmahan hadli maaye waa u ishaaray ilaahayna wuxuu ina leeyahy ma hadlin waa ku soo dhacay waana uu ishaaray mana uusan hadlin oo ilaahi ma uusan hadlin idan hadal waa maxay waa wax carabka ka soo baxa waa aayad qur-aan nabigeena suuban salى اllahu عalayhi wasalam axaadiistiisana saasaa ku cad nabig wuxuu uhi ina salaatanaa haadi salaadeennan laa yasluxu fiiha shayun min kalaami الnaas uma suubado hal shay oo dadka hadalkiisa ka mida hal shay oo dadka hadalkiisa ka mida salaadeenna uma suubado imaam mslim صaiixiisa ku wariye min xadiiثi mucaawiya ibn اxakam culummada muslimiintu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen qofka tukana hadduu hadlo kas u hadlo liqayri maslaxati salaadna uu ka hadlo salaaddiis waa burt ah, qofu wuxuu ku yidhi yidhi wari sug inte ah, ama telefoonka inta qabto yidhi salaadaan ku jira culammada muslimiintu ijmaaci ka yihin salaaddiis inay burto soo ma laakiin qalbiga haday uga soo dhaco hadal hadii hadal qalbiga uga soo dhaco dukaankii yaa waardiyeynaya dukaankii eh, waxbaa qalbiga uga soo dhacay oo dan adduunya salaadma ka bure maya ijmaac wey inaysan burin culmadu waa ku ijmaacin hadday kalaam ahaa lahayd waxa qalbiga ku jira sow salaaddu kama burteen ilaa culummadu waxay ku ijmaaceen qof salaad ku jira haduu hadlo waa burtay salaaddiisu liayri maslaxati alaad uga hadlo limaslaxati khalaada laysku haysta soo ma jeedo hadalkiina qalbiga oga jira qofka oo meeqa qaraamidaaba tukaan tukaan xisaabi jiraan afar tukaanuu leeya waxaa la yidhi afarta ragcuu ku xisaabiya duur inti maanta gabanta iyo wixii ka ilaahu rabbi salaadeena saasa ka dhig waa salaad oo tacbaana soo ma jeedo markii salaaddii laga baxo yidhi yaa la yidhi duurka uu yidhi hal ragcaa dhiman salaada markaasaa lasaad ku ogaat afar tukaan lahayo wuuu tukaan ba ragcan ku xisaabin jiro hadda saddexan marsiinayo raadina waa laga baxa <laughs> waa eber marka fiiri culummadu waxay ku ijmaaceen waxaas qalbiga uga soo dhaca salaaddu kama burto hadduu kalaam ahaa lahaana waa ka bulle soo ma waa ka bulle bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan nabigeena suuban salى اllahu alay waslm yidhi إن allaha tajaawaza liummatii عما xadaat به anfusuhaa ilaahay ummadayda waa u dhaafay waxa qalbigu ku sheekaysana naftu ku sheekaysana maa lam tatakalam bihi aw tacmal bihi haddaysan waxaas ku hadlin kuna camal falin iiri nabigu muxuu kala qaaday waxa nafta ku soo dhacaa iyo hadal waa kala duwan qalbka qalbigiisa waxaa ku soo dhaca looma haysto laakiin hadduu ku hadlo ama ku camal falo waa loo haysta uu leey nabi maxamed sala allahu alay nabigaa kala qaaday ka war haddii la wixii qalbiga ku jiray hadal xadiiskii oo la beeniyey wey soo uma jeedo xadiiskii oo la beeniyey wey marka arrintaas dee baabka looga hadla waa baab usuul fiqi iyo baabulictiqaadi eh laakiin kelimadan qaladka ah oo iska faaftay oo iska faaftay un baan tambiihinayn kitaabka laftiisu baa idiin tambiihinayaa wax yar uusan adilo badan sheegin baa idiin tambiihinaya tambiihya laakiin wax yaro bilow xagga kutubta luqada bal waxaan u malaynaya wuxuu idiin sheegayaa kitaabkii luqada ahaa ee faa'iidada badnaa oo maraajicda ugu waaweyn kutubta luqada ka mid a ah mucjamu maqaayiisi luqa kaasuu idiin tilmaamaya inkastoo hadalkiisa aan uusan soo wada rarin in soo wada haraal ree xataa fiiri mubtadihii iyo qabarkii uusan soo wada rarin iska daa oo kalama alkaafu wallaamu walmiimu aslaani axaduhumaa yadullu calaa nudqin mufimin walaakharu calaa jurxin marka yadullu calaa nudqin mufimin wax saasuu dhiga hadalka inuu soo dhamaystira lakiin adiga hadduu meel kuu tilmaamo inaad raadsato adaa laga raba ka soco hadda maxa waan ku jirnay laakiin meeshaas waa inaad ogaataad hurdada ka kacdo wax walba iska meersan adugu ah, wax walba iska meersan iska kaashaandhee wax وأmا الكلاaم كلاaمka كلاaمka النaحوiyu نaxwada loo نisbeeyey waxa naxwooley كلاam u yaqaaniin oo ay naxwoolaydu ku heshiiyeen aan كalaamku magacawno فalاabuda waa laga maarmaan min an yجtamica فيihi inay ku kulmaan arbacaةu umuurin aفaر arimood aفaر arimood waa inay ku kulmaan شhaygii aفaر arimood laga helaa كalaam lagu yihahdo naxwoolaydu aftooda aفaر arimood waa inay ku kulmaan wa ama alkalaamu kalaamka kalaamka annaxwiyu naxwada loo nisbeeyey falaa budda waa laga maarmaa min an yajtamica fiihi inay ku kulmaan arbacatu umuurin afar arrimood alwal kan ugu horeeya an yakuuna waa inuu yahay kalaamku lafdan malfuudan shay lagu dhawaaqay shay lagu dhawaaqay waa inuu haddaan lagu dhawaaqin kalaam lama yidhaah o wa haani arrinka labaad أن yakuuna kalaamku waa inuu yahay murakaban mid la ys saaray oo laba kelimo iyo ka badan ama ka badan layska saaray laba kelimo ama ka badan ee hadduu mufrad yo hal kelimad yahay ma ahan kalaam wahaali arrinka saddexeeya oo kalaamka laga rabo an yakuuna waa inuu yahay mufiida mid wax faa'iidaynayo waa inuu faa'iideeyo faa'iido kii hadlaayana ku aamusi karo kii dhegaysanayayna wax ka faa'iidaysto waraabic arinka afraad oo laga fiirina kalaam oo laga rabo an yakuuna waa yahay mawduucan mid la dejiyey bilwadci اcarabiyi dejin oo carabi loo nisbeeyey hadal carabu dejiday waa inuu oo aan cajami dejin afartaas arimood wixii laga helaa kalaam la yidhahdaa luqada carabiga afartiiyo mid mid u sharxa wa macnaa kowni lafdi wa macnaa kownihi kownilkalaami kalaamka ahaanshadiisoo lafdan u ahaado an yakuuna sawtan waa inuu dhawaaqiya dhawaaqaasoo mujtamilan kulansanaya calaa bacdi اlxurufi xuruuftii gabal ka mida xuruuftii alhijaa'iyati oo waxa waya hikaada loo nisbey loo nisbey jiray xuruufulhijaa'i waa alif ba ta fa kuwaas wey allatii xuruufta tabtadi-u ku bilaabata bilalifi alif wa tantahi ku dhammaata bilyaa-iya ومثaaلهu lفdi مثaaلkiis أحمد wey ويkتب wey وسعيid wey فإنa كuلa واaحد mid kasta oo مiن hadiه الكلiمaaتi kelimooyinkan ka mid ah kelimooyinka aلثaلaaثi sadexdaa cinda nuطqi dhawaaqa agtiisa bihaa kelimada lagu dhawaaqa takuunu waxay noqonaydaa sawtan dhawaaq dhawaaqoo mushtamilan kulansaday calىa arbacati axrufin afar xaraf afartaas xarafoo hijaa'iyatin kaa loo nisbiyey lafdiga ugu horeeyey afarta qayd kalaam waxaa la yidhahda wixii afar qayd laga helo qaydka koowaad wuxuu ahaa lafdi lafdiga luqo iyo istilaax xooleey luqada waxaa lagu yidhahdaa addarxu waramyu lafdi saasaa la yidhahda lafdiga xagga luqada waxaa la yidhaahdaa addarxu waramyu waa tuurid ah, lafada waa tuuray wey lafdi xagga luqada waa tuurid ah, tuurid wey aarxu waramyu waxaa leedahay akeltu tamrata timirtiyaan cunay walafadtu binawaati laftimireedkiina iska tuur saasaan afka uga inta afuufayno xagga ku tuur akeltu tamrata walafadtu binawaati inta cunay timirtiyaan laftimireedka iska tuur marka lafdi xagga luqada maxaa la yidhaahdaa adarxu waramyu waa tuurid xagga isilaaxa shiikaa kuu sheegay isagu isilaaxa bisu kuu sheegay luqadiya kaa maqan daaq horaa loo akriyey gacantii horaan akrisannay maadaama markii horeto la bartay markaan waa in xoogaa int meesha ku taalla xoogaa si saxa loo akriyo waxna weliba lagu dardaro marka hore carabka laga ilaaliye kitaabka sooma gacantii hore carabka laga ilaaliye ardadu fahmi weyn gacantan carabka waa in lagu adkeeya kitaab ah, soma waa in carabka la saaraa marka marka lafdigii luqatan wasilaaxan a ah lagaaga raba hadhow ogow luqadiina waa lagu sheegay isilaaxiina de kitaabkaaba ku dhegi wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda lafdan u ahda kalaamku waa inuu lafdi ahaado maxaa loola jeedaa macnaheeda waxaa loola jeedaa an yakuuna waa inuu noqdo sawtan dhawaaq kalaamku waa inuu yahay wax lagu dhawaaqay dhawaaq dhawaaqaasoo mustamilan kulansana calaa bacdi اxuruufi xuruftii gobol ka mida xuruftii alhijaayati kaada loo nisbey dhowr xarafo xuruftii hikaada ka mida dhawaaq koobsaday waa inuu waa inuu yahy allatii xuruftii tabtadiu ka bilaabanaysay bilif alif wa tantahi ku dhammaanayda bilyaa-iya wa misaalu lafdiga lagu misaalina lafdi axmed sow dhawaaq maaha sow dhowr xaraf ma kulansan waa kaasaa wa yaktubu oo kale أحمد waa nin mgciis ykتب waa فiعل mdaaر وسعيid waa nin mgciis فإنa kula waaxidi marka فإنa kula waaxidaةi mid kasta oo min haadihi الكelimaat ka mida halka lafdiyaa la ydhah kelima halkii lafdiba kelima la ydhah أحmed waa kelimo ykتب waa kelimo سaعيid waa kelimo halkii lafdiba mar lagu dhawaqa maxaa la ihahdaa kelimo فإنa kula waaxidaةi mid kasta oo min haadihi الكelimaati kamida kelimaadka aلثaلaaثi sadexdaa cinda nudqi dhawaaqa agtiisa bihaa lagu dhawaaqa kelimadaas takuunu waxay noqonaydaa sawtan dhawaaqay noqona sawt ay noqonayd sawtkoo mushtamilan kulansana calaa arbacati axrufin afar xaraf afarta xaraf oo ijaaitaka loo nisbeeyey axmed waa afar xaraf yaktub afar xaraf saciid afar xaraf falishaaratu marka ishaarada ama gacanta waxa laga ishaaro ama isha waxa laga ishaaro ama suniyaha wax laga ishaaro inta midii rabaa laga ishaaro gacanta waxbaa laga ishaara suniyaha waxbaa lagu ishaaraa isha waxbaa laga ishaaraa midii rabta noqoto falishaaratu ishaaradaas masalan waa tusaale wuxuu kuu tusaalaynaa kalaamka shardigiisi maadaama uu noqday wax lagu dhawaaqo maxaa baxay oo laga ixtiraaso kalaam ahayn addawaal alarbaca afartiyaa baxday afartiya meeshaas ka baxday alkitaabatu wاlishaaraةu wاlcuqad wالnusb lisaan xaal kuwaasaa meesha ka baxeen kuwaasu kalaam maaha naxwalaydu kalaam uma yaqaanin waxaas sababtoo ah ayaga xuruuf lagu dhawaaqay ma leh xuruuf lagumaba dhawaaqay dhawaaqba ma yeelinba si kalead wax u faa'iidaysato maahane dhawaaq maba la maqalba saas darteeda qeybkii la keenaba wuxuu leeyahay ixtiraazaad waxyaalaha la yska ilaalina ayaa meeshaas kugu jira marka ishaaradii soo qabo falishaaratu ishaaradii maalan tusaale ahaanan kuu tusaalaynahe laa tusama kalaama laguma magacaabo marka intii kalena waa la mid ah, hadda waxaa lagu misaalinaa ah, waxa weeyaan ishaaradiiya kitaabadii cuqadii nusabtii waa la mid waa la mid cinda naxwiyiina naxwolowda agtooda kalaam ma lagu magacaabo waa licadami kownihaa ishaarada ahaanshadeedii weynta la waayey sawtan dhawaaq inay noqoto waxaa la waayey inay dhawaaq noqoto dhawaaqaysan ahayn shardgaasaa la waayey dhawaaqaasoo mustamilan kulansana calىa bacdi اxruuf dhawaaq xuruuftii gobol ka mida kulansana inay noqotaa la rabay shardigaasaa la waayey ma noqon ishaara maahan sidaas marka shardigaasaa la waaye mar haddii la waaye kalaam maaha kalaam maaha licadami kowniha ishaarada ahaanshadeedii weynta la waaye kalaam u ahayn sawtan dhawaaq inay noqotaa laga waaye dhawaaqaasoo mustamilan kulansana calaa bacdi اxrufi xuruftii gobol ka mida wain kaanad ishaaradu haba ahaato tusamaa mid lagu magacaabo cinda luqawiyiina kalaam kalaam xaqiiqa maahanoo kutubtii luqawiyiinta waa nagii soo rogrognay oo wax ka ishaarnay soo maaha laakiin majaas ahaan waa layskaga magacaabi karaa majaas ahaan laakiin xaqiiqa ishaaradu kalaam maahan cinda luqawiyiin ma aha cinda nahwiyiinna maaha midna maaha maxaa kalaam ay ugu magacaabeen u yidhi luqawiyiintu waa lxusuuli faaid lixusuuli اlfaa'idati faa'iidadiiya ku soo xasinayda bihaa ishaarada halkaas waxaan uga gudubnay qaydkii koobaad oo kalaam qaydkii koobaad waa inuu lafdi lafdi luqatan waa baranay ishaa ee istilaax ahaanna waa baranay muxtaraska shayga laga ixtiraazayana waa baranay saddexdaasaana lagaa rabaa hadhow lafdi luqatan maxaa la yidhaha isilaaxan maxaa la yidhaha ixtiraaskiisa maxaa laga ixtiraasa la yska ilaalina marka lagu leeya waa laga maarmaan lafna in la helo intabaada laga rab wa macnaa kownihi kalaamka ahaanshadiisa macnihiisa murakaban uu ahaado an yakuuna wa inuu yahay mu'alafan mid la yskaga keenay min kelimatayni laba kelimo iyo wa akara wax ka badan kalaam afar qaydu lahaa qaydkii koobaad waa ka gudubna qaydkii labaadaan gaarnay oo ah murakab waa inuu noqdo murakab tarkiibka luqana waa leeyahay istilaaxna waa leeyahay ixtiraasna waa leeyahay oo waxbaa laga ixtiraasaya saddexdii oo kalena laka rabo horta murakab luqa ahaan waxaa la idhahdaa maa tarakaba luqatan waxaa la idhahdaa maa tarakaba wixii isdul saaran aa la idhahda luq ahaan murakab maa tarakada oo wixii iskora min kalaamin oo qayri ama kalaam ha ahaado ama wax kale ha ahaado wixii isi saaran a waxaa la idhahdaa murakab luqada xaggeeda maa tarakada waa wixii iskora xagga luqada min kalaamin oo qayri ama kalaam ha noqdo ama qayrkiis ha noqdo maa tarakada min kalaamin oo qayri ka wadci shayin calaa shay haddii xataa kitaab kitaab la kor saaro murakab weeyo xagga luqada kitaaba kitaab la kor saaray murakab wey maxaa yeelay laba shay isi saaran luqada waa wax isi saaran murakab luqadii aan ka gudin isilaaxii shiikaa noo dhigay wuxuu ku yidhi waa macnaa kowni kalaamka ahaanshadiisa macnaheeda murakaban u ahaado kalaamku waa inuu murakab yahay alayidhi soo maaha macnaha loola jeeda muxuu yahay an yakuuna waa inuu noqdo mu'alafan mid la yskaga keenay min kelimatayni laba kelimo wa akara iyo wax ka badan laba kelima iyo ka badan waa in laiska saaray saasaa loola jeeda taasuna waa isilaax murakab markay naxwoole ay leeyihiin istilaaxaan saasaa loola jeeda waxaa jira waa inaad fahamtaa kelimatun kalaamun kelimun saddexdaasaa jiraan kelimatun kelimatun waa hal mar lafdiga lagu dhaho zaydun camrun saciidun yaktubu yadribu kelimatun waa taasaa kalaamuna waa midkaan aan ka hadlayno afarta qaydin kelimne maa tarakaba min alaai kelimaatin fa agara saddex kelimo iyo wixii ka badan marka laysu saaraa la yidhaha kelimun kelimun markaa saddex shay oo kala duwan wa kelimatun kalaamun kelimun waa saddex shay oo kala duwan kelimatun waa lafdiga mufradka waa hal lafdiga mufrada sida saciidun sida axmadu sida camrun sida daraba kalaamuna waa midka afarta qaybiisa kelimna maa tarakada min alaai kelimaatin fa aar saddex kelimo ama wax ka badan marka laysku daraa la yidhaha kelimun ah. marka murakab maxaa la yidhaahdaa laba laba kelimo ama ka badan wixii la yska saaray waxaa la yidhahdaa murakab istilaax xaggiisa labo ama ka badan naxwu muxamedun muxamed musaafirun midkii safraya wey muxamed waa midkii safra hadda fiiri muxamedun musaafirun lafdi horta waata waa dhawaaq oo kulansaday sagaal xaraf sagaal xaraf xarafkii shidan labaa laga tiriye marka muxamedun meequu noqona marka shan soo noqon ma shan xaraf wey marka muxamed xarafkiishiida meeqaa laga tiriyaa labaa laga tirina soo ma jeedi musaafirunna waa meeqa marka musaafiruna waa shan sano toban marka wey muxamedun musaafiruna meeqay iska saaran tahay meeqa xarafay koobsatay toban xarafay koobsatay marka lafdi waa tahay soo maa ko murakabna waa maxaa yeelay waxay iska saarantay laba kelimo oo muxamedun iyo musaafirun laba xarafoo laba kelimo laysu saaray waa murakab hadda waana lraaba e, jumle kasta iyo tarkiib kasta oo noo yimaada sida badan waa inaan iraabna ilaa kitaabku waa naqdiin markaan muxamadu mubtadon marfuuqu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii akhirihi musaairun khabarun mubtadai marfuuqu bilmubtadai wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii akhirihi hadda waxaan ka rabnaa محمد مسافر waa mركب maxaa laba iska koro والعلم cilmiguna ناaفع waa mid wax tara العلم مبتد مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره نافع خبر مبتد مرفوع بالمبتدي وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره waa la mid alcilmu naaficun lafdina waa tahay oo waa dhawaaq xuruuf kulansaday murakabna waa too laba kelimo iska saaranto ah alcilmu iyo naaficu wayabluqu wuxuu gaarayaa almujtahidu qofka dadaalaa almajda sharaf yabluqu wuxuu gaaraa almujtahidu qofka dadaalaa almajda sharafuu gaaraa yabluqu ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu shaakili almujtahidu faacilu yabluqu marfuucu biyblqu wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri almajda mafcuul bihi mansuubu wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri hadda yblغ mجتahid اmjda lafdi waayo xruf badanuu kulansado murakabna waayaho sadexuba iska saaran yblغu almجtahidu almjda wlkuli mجtahidi نaصiib qof kastoo dadaalaa نaصiibu qaadanaya oo نaصiibu leey walikulli mujtahidin qof kastoo dadaalo waxaa u sugnaaday nasiibu likulli mujtahidin likulli allaamu xarfu jari kulli ismun majruurun bilaami wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi kulli mudaaf mujtahidin mudaafu ilayhi majruurun wa calaamatu jari kasratun daahiratu fii aakhirihi jar majruurkii hore ma aan tacalujin hadde likuli u fiirsada likuli allaamu xarfu jari kuli sm majruur bilaami وcلاaمة jr ksرة ظاahiرة في akhiri jaar majruurka waa inaan tacalujina aljaaru واlmajruuru mutacaliqaani waa dhihi karnaa waana sida fiican aljaaru واlmajruur mutacaliqaani waxaan kaloo dhihi karnaa sida in badan naxwoolaya maraan aljaaru واlmajruur mutacaliqu maxaa labadaas guursan yihin fiiriya aljaaru waa mubtade wاlmajruuru waa ku casan tahay waa musane marka mubtadihi hadduu mubtadu musane noqdo qabarka maxaa la rabaa inuu musane noqdo aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani waa ismudaabaqeeye marka sida fiican waa saas laakiin daxwooleyda intooda badan waa iska fudaysadaan waxay hahdaan jaarmajruur waa islaazimaa labada shay mar hadday iska laazimaan waa ka shay ilwaaxid hal shay lamidii marka mufrad ka soo qaad labadooda aljaar wاlmajruur mutacaliqun iska dho mfrad uga qaba saasay iska yidhahdeen aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikabarin mutaqadimin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inu aw istaqar kuli mudaaf mujtahidin mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akire nasiibuna mubtada muakar nasiibu mubtadau muakharu marfuucu bilibtidaa'i wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akiri hadda likulli mujtahidin nasiibun waa lafdi horta xuruuf badanuu kulabsaday waa dhawaaq xuruuf badan kulabsaday waana murakab wuxuu iska saaran yahay afar kelimo afar likulli laamtu keligeed weeye kelimo kullina waa kelimad kale mujtahidana waa kelimo nasiibna waa kelimo afar kelimuu iska saaran yahay marka waa murakab waalcilmu cilmigu khayru ma ladii kan ugu qayr badan weeye tascaa aad u shaqaydo ilayh maaga wax aad u shaqaydo u degdegto cilmiga u khayr badan waalcilmu cilmigu khayru maa maadan maa waa badanta waa labiyo toban insha allah muwasilu dullaabaad ugu tegi doontaa meesheedaad uga dhergi doontaa laakiin middaan macnaheedu alladii ay la mid tahay middaan adu waxaad tidhahdaa waa ism mawsuul aladiya lamid maadaan taas waa inaad kusii dhegtaa maadaan ism mawsuul weeyo waxay la mid tahay alladii ay la mid ism mawsuul naxay u baahan iyo caa'id u baahan yihin silo waa jumlada ka dambayda ama shibul jumlada caa'idkuna waa damiir u laabta marka waxaa leedaha maadaan waa maxay ism mawsuul oo bimacnaa alladii ah hadda ism mawsuul meel adduunka lagu arko muxuu u baahan yahay sila iyo caa'id saasa leeay waalcilmu cilmigu khayru maladii kii midka u khayr badan weeye tasca aada u shaqaydo ilayhi maaga alcilmu mubtadaun marfuucu biاlibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri khayru khabaru mubtadayn marfuucu bilmubtaday wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri khayru mudaaf ma ism mawsuuli bimacna اladii mudaaf ilayh waa ism mawsuul macnaheedu yahay alladii khayru mudaaf ma sm mawsul bmacna اladي mdaaf ilayh mabniy calى الsukuni fi maxali jarin waa mabniya maxalka ka jir tascى ficl mdaarc marfuuc litajarudihi min الnaasib wاljaazim wacalaamaةu rafcihi damt muqadaraة calى akhirihi manaca min ظuhuurihaa atacaduru atacaduru wa faacil faacilkii tasca laga raba ficil mudaarc ta lagu bilowday wey mufrad mudakra lagula qidaaba وفاaعله ضميir مستطر وuجوبا تقديiرهu أnت إليهi إلىa حرف جر ولhاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجاaر والمجرور متعلق أو متعلقاaن بتسعى تسعاda ku dji والجuملة جuملada تسعى waa فعل iyo فاaعل soo maaha إليهda oo ku تacaلqday isku dar والجuملة من الفعل والفاaعل والmjrوr jarmjruurkan صilaة الmawصuل laa maxal laha min اإعrاab jumladaasu صilaة الmawصuل waa siladii maxalka إعraab kuma le silo صilaة الmawصuل iska dh caaidki a wاlcaaئdu ilى الmawصuل الضamiir الmajruur blaa ilayhi damiirka ku jira maada u laabana caaidkii waa kaas maxay u baahan yahin ism mawsuul silo iyo caaid silo iyo caaid u baahan yahi ism mawsuul siladii waa jumladaas caaidkiina ilayhi damiirka ku jira waay hadda marka fiiri wuxuu ku yidhi alcilmu khayru maa tascى ilayh haddee horta lafdi waay hadalkan ilaa xuruuf badan dhawaaq kulansaday wey tan kalena murakab waaye meequu iska saaran yahay alcilmu kow khayru labo maa saddex tasca afar damiirka ku asturanoo antaa shan ilaa lix haada toddoba toddoba kelimuu iska saaran yahay toddoba kelimuu iska saaran yahay ka war ah. marka maxaa la yidhahdaa murakab maa maa tarakada min kelimatayni wa akara laba kelima wax ka badan ama sida kitaabka ugu qoran an yakuuna mualafan min kelimatayni wa akara wuxuu ku yidhi shiku marka meeqa misaalu kuu keeno muxamadun musaafirun wاlcilmu naaficun wayabluغu اlmujtahidu almajda likuli mujtahidin nasiibun wاlcilmu khayru maa tascىa ilayhi fakulu cibaarati mid kasta waa hal cibaaro dhammaan cibaarooyinkan isku soo dar fakulu cibaaratin cibaaro kasta cibaaradaasoo min hadihi lcibaaraati cibaarooyinkan kamida mid a waxaa lagu magacaaba kalaam dhammaan cibaarooyinkaas oo shantaa mid kastaba waa kalaam kalaamaa lagu magacaaba wa kullu cibaaratin cibaaro kasta cibaarado minhaa cibaarooyinkaas kamida mid a la waxaa keenay min kelimatayni laba kelimo aw agsar ama ka badan mid kasta ama waa laba kelimo ama waa ka badan فالكلمة الواaحدة كلمada keligeeda sida العلم oo kale لاa تuصنى كلاaما كلاaم laguma مagacaabo كلمad keligeeda كلاaم laguma مagacaabo indنxaati نaxwalood أgtooda ma lagu مagacaabo إiلاa idndama markuu ku soo darsamo maaهane ilayhaa kelimada غayruhaa mid kayrkeeda kelimad keligeeda كلاaم laguma مagacaabo ilaa inuu ku soo darsamo maaهane mid kale Ah, kelimad keligeeda kalaam laguma magacaabo falkelimat lwaaxidatu kelimada keligeeda laa tusamaa laguma magacaabo kalaaman kalaam cinda nuxaati naxwooleyda agtooda ilaa idandama markuu ku soo darsamo maahan ilayhaa kelimadda hayruha iyada qayrkeeda sawaaun waxaa isku mid ah akaana inuu ahaado indimaamu gayrihaa kayrkeed ku soo darsimidda uu ku soo darsamaa kayrkeed ku soo darmidda uu ku soo darsamayo ilayhaa kelimadda xaqiiqatan inuu xaqiiqo yahay ku darankaas uu ku soo darsamay kalamhilati sida misaaladii asaabiqati soo hormartay kelimad walba kelimad kalaa lagu daray xaqiiq ahaan ow am taqdiiran iyo inuu taqdiiriy marna waa keligeed xagga daahirka laakiin taqdiirta kelimad kalaa la socoto ah, marka waxaa lagu yihi hal kelimad kalaa ma noqoto ilaa wax kale lagu daro ku daridda lagu daraa mar waa xaqiiqo sida misaalada haddaan soo marno marna xaqiiqo maahana waa taqdiir waa taqdiir kamaa idaa qaala laka hadduu kugu yihaa qaa'ilun qof hadla man akuuka uu ku yidhi man akuuka talaftigeeda acraaba laga rabaa man akuuka waa in la ecraabo <clears throat> man ismu istifhaamin khabarun muqadamun ad leeda waa khabar muqadama waa ismu istifhaam aa ladhaha man ismu istifhaamin khabarun muqadamun mabniyun cala sukuuni fi maxali rafci akuu mubtadon muakarun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabata can dama liannahu min alasmaa alhamsa akuu mudaaf wاlkaafu mudaaf ilayh mabniyun cala alfatxi fi maxali jari kamaa idaa qaala laka hadduu kugu yidhaa qaa'ilun qof man akuuka uu ku yidhi man akuuka walaalkaa waa kuma wey fataquulu waxaa leedahay muxamadun kama kamaa idaa qaala laka hadduu kugu yidhahda qaa'ilun man akuuka oo fataquula aad tidhaahdo muxamadun fahaadi lkelimatu kelimaddan oo muxamed ah tuctabaru kalaaman kalaamaa loo ictibaarinaya waa hade waa hal kelime maye mid kalaa ku lamaansano xagga taqdiirta ah. marka waxaa lagu yidhi man akuuka hadalkaas macnihiisu waa maxae akhi maxamedun waay marka akhi a meesha ku idmaaran oo maxaa loogu dhawaaqi waaye ee qofka dhawaa qofka saa'ilka i weydiinayaa sheegay saasaan iskaga daaya ah. man akuuka u yidhi waxaa leedahay muxamedun meeshaad ka dhihireed akhi muxamedun akhiida wa iska xajhela isagaa sheegay waxaa lagu weydiiyey inuu walaalkaa yahay waa la ogi waa la ogi isagaaba sheegay muxamedun aad iska leedahay wuxuu ku yidhi fahaadihi اkelimatu kelimadaas tuctabaru waxaa loo tixgelinaa kalaama لأnna taqdiira taqdiirtu muxamadun akhi wey waxaa ka fiicnayd inuu yidhah لأnna taqdiira akhi muxamadun maxaa akida mubtada maaha muxamed maanta mubtade saas darteed hadda waa exraabayna fiiri muxamadun br mqadmu marfuuc bاmbtadayn wacalaamaةu rafci damatu daahiraة fi akhiri akii mbtadaun muaharu marfuucu bاlbtidaai waxaa tira cafwan akii mbtadaun muaharun صaxiix waa fiicanna akii mbtadaun muaharun marfuucu bاlاbtidaaءi wacalaamaةu rafci damatu mqadaraة calىa maa qabla ya mutakalim manaca min ظuhuurihaa istiqaal اmaxali bxarakaةi اmunaasaba aqi mdaaf wya mtakl mdaaf ilayh mabniy alى sukuni fi maali jari haddeer fiiri aqii inay mubtado tahay maxaan ku fahmaynaa oo mxamed khabari waxaan ku fahmaynaa qaacido qaado weligiis oo mubtadaha waxaa la idhahdaa huwa اlmuxadau canhu waa kan laga warbixina kan laga warrama ayaa mubtadaa mar walba hadda fiiri yaa wax lagaa weydiiye ood ka warramaya aa wa lagaa weydiiye man akuuka alwy marka cidda aad ka warramayda waa walaalka markaasaad leedahay akhii muxamadu ah, saasaa mubtada lagu gartaa ah, waa cidda aad ka warramayda haddaad timida zaydun qaa'imn yaad warbixin ka bixday zaydad ka bixday ah, zaydun jaahilun aad tiri yaad warbixin ka bixday zayd weligiis mubtada waa midka laga warrama oo warbixinta laga dhiiba saasaa lagu gartaa macnahaas hadaad fahamto marba iskaa kaa darsan haddii kale waa gebi dhaclayn soo ma jeedo fahiya wuu ku yidhi kelimadan keligeedoo muxamed ah fi taqdiiri xagga taqdiirta cibaaratun waa cibaara mualafatun la yskaga keenay min alaai kelimaati saddex kelimo wa hadda man akuuka alwida muxamadun aasiri hal lafdiyaad ku dhawaaqday laakiin saddexay iska saaranta sababtoo ah aqii aa meesha ugu jirta aqina waa laba kelimo waa mudaaf mudaaf iley soo ma aqna waa isim keligiisa yaduna keligeeda isimku oo waa mudaaf ileyhi halkaas maxaan ku soo baranay waxaan soo baranay murakab waa la yidhahda fiiriya murakab xagga luqada maxaa la yidhaahdaa murakab maa tarakada min kalaamin ow kayri istilaaxana maxaa la yidhaahdaa an yakuuna mu'alafan min kelimatayni horta ow ma dhigaa ow aa saxsane sidaydoo kale wow qofku u dhigaa wowdaa bimacnaa ow ah ow aaba la raba an yakuna mualafan min kelimatayni ow akara isilaaxi waa hayna soo maha misaladiina waa hayna maxaa naga dhiman ixtiraaskii murakab marka la yidhaha waxaa laga ixtiraasaa mufrad murakab aa lagu maxaa laga ixtiraasaa mufrad muxamadun oo keligeeda kale ma saciidun ma aha murakabaa la rabaa murakab aa la rabaa maxaa laga ixtiraasaa mufrad laakiin meeshaas waxaan u baahannahay murakab waa badan yahay murakabaadka saddex murakab inaan aad u fahamno saddex murakaba ugu muhiimsan murakab waa badan yahay saddex murakabaa jirta oo muhiim ah in la fahmo saddexdaas murakab kan ugu horeeyo waxaa la yidhaahdaa tarkiib masij laba kelima inta la ysku daraa hal isim laga dhiga sida baclabaka baclabaka bacla oo magaca iyo badka oo magac kalaa a ah, inta laisku daraa magaalo magac looga dhigay baclaraka maxaa la yidhaha kaas tarkiib masjid waa laba isimoo la daray oo hal shay magac looga dhigay tarkiib masjid baclaraka xadara iyo mowt a laisku daray xadara iyo mowtu markaasaa la yidha xatra mowt kaasa magaalo magac looga dhigay xatra mowt kaas maxaa la yidhaahdaa tarkiib masjid waxaa jira oo kale tarkiib idaafi ah tarkiib idaafi ah waa mudaaf iyo mudaafu leh isagoo iska fuli tarkiib idaafiya ah maxaa la idhahdaa mudaaf iyo mudaafu leh ghulaamii oo kale akii oo kale yaddii gacanteeda fiiri waa mudaaf iyo mudaafu ileyh ghulaamii aa tiri amase hulaamu zaydin hulaamu ah. zaydin zayd addoonkiisa waa mudaaf iyo mudaafu leh kaas maxaa la idhaha tarkiib idaafi kan kale tarkiib isnaadiyaa la idhaah tarkiib isnaadiya waa shay shay loo tiriy waa ficliya faacil ficliya naayo faacil mubtadiya khabar waa kuwaas tarkiib isnaadiya tarkiib isnaadiya waxaa la yidhahdaa waa maxay sida ficil iyo faacil ficil iyo naayo faacil mubtade iyo khabar kuwaasoo kale wey hadda fiiri waxaa leedahay qaama zaydu zayda istaagay istaaga yaad u nisbayda u tiiriy zayd qaama zaydun ama mubtadiya khabar waxaa tidhi zaydun qaa'imu qiyaamkan yaduu nisbayday zayd tarkiibka saddexdaasa ugu muhiimsan taraakiibtu waa badanta hadda bilow aan joognay tarkiibyaalku waa saddexdaas tarkiib masji tarkiib idaafi tarkiib isnaadi war hadda saddex waa inaan hayno tarkiib cadadiya qaar ku daraan sida amسaةa caشhaر amسaةa caشhaر شan iyo toban tarkiib cadadiyaa la iska yidha marka tarkiib waan ogaanay meeshaan laakiin waa inaad ogaato tarkiibka oo meeshaan laga rabo oo kalaamka shardiga u ah waa tarkiibka isnaadiga fiiriya tarkiib badan tarkiib masjid tarkiib idaafiya tarkiib isnaadiya xataa mid tarkiib cadadiya ku dar qaydka midka shardiga u kalaamka waa tarkiibkeed isnaadiga waa maahan masjiga maahan idaaftiga maahan cadadiga maaha midka shardiga kalaamka oo waa tarkiibka isnaadiga halkaas ma la fahmo waa la fahmaan umalayn intaas wa macnaa kalaamka ahaanshadiisa macnihiisa mufiidan uu ahaado an yaxsula waa inuu wanaagsanaado sukuutulmutakalimi midka hadlaa aamuskiisa calayhi kalaamka korkiisa uu ku aamuso bixaydu meelna uu aamuso laa yabqaa uusan baaqi noqonayn assaamicu kii dhegaysanayey muntadiran xaal yahay midkii sugaa lishayin shay shaygaasoo aakhara kale u fiirso mufiid waa qaydkii saddexaad مفيid وqu leey اصطiلاaحna waa leey احtiraasna waa leey saddexdaasaa uu leey luqada maxaa la yidhaahdaa مفيid waxaa lagu yidhahdada مطلق ma aفaada كalاama أو غayr مفيid waxaa la hahda wixii wax kuu faa'iideeyey ama كalaam ha noqdo ama wax kale ha noqdo مطلق ma aفaada كalاama أو غayr wax alla wixii wax kuu faa'ideeyaa la yidhaahdaa ama kalaam ha noqdo ama wax kale ha noqdo sida kadawaal alarbaca kulligood oo iska wada mufiid luqadi waa taasaa muطlaqu maa afaada kalaaman ow kayro wax allo wix waa kuu faa'ideeyaa lada mufiid taas waa luqadii ka gud istilaaxa siiqa kuriga fiiri wa macnaa kownihi kalaamka inuu aado macnaheeda mufiidan maxaa macnaheeda maxaa loola jeedaa waa inuu mufiid noqdo an yaxsuna waa inuu wanaagsanaado sukuutulmutakalimi qofkii hadlaayay inuu ku aamuso caleyhi kalaamkaas korkiisa waa inuu noqdo hadal kii hadlaayey uu ku dul aamusi karo bixayu me laa yabqa uusan baaqi noqonayn assaamicu kii dhegaysanayey muntadiran xaal yahay mid sugaya lishayin aakhar kii kaloo dhegaysanayeyna waa inuusan dhegta sii raaracayn waxyaalo kaloo dheeraada fawaaida waa sugi karaa laakiin wax faa'iidaa oo uu qaato waa inuu helo iiri alow qulta haddaa tira marka maxaa meeshaas ku baxaya fiiri waa inuu noqdo hadal wax faa'iideyn karo kii hadlaayana ku aamusi karo kii dhegaysanayana ku qanci karo waxaa baxaya oo laga ictiraazaa hayru mufiid waxaan wax faa'iideynayn sida tarkiibkii masjiga ahaa sida tarkiibkii idaafiga ahaa hadda fiiri halkaas haddii qof soo istaago oo yidhaahdo gulaamu zaydin zayd addoonkiisa halkaas hadalka ma ku joojin karaa ma ku joojin karo maxaa yeelay waxba ma uusan faa'iidey dhammaanteen dhegtaan raacayna addoonka zayd maxaa ka jira ha noo sheeg habana nooma aadan faa'iideyni aan leenay kankan soysaa buu yidhi gulaamu zayd ama wuxuu yidhi bacladaka magaalada la yidhaahdo magaaladaas waaa waroo ka dhacay waxba nooma faa'iidey marka mufiid marka la yidha waxaa baxaya غayru mufiid ka tarkiib اlmasjiyi wa tarkiib اidaafiy iyo xataa tarkiib isnaadiya wax faa'iideyni kulligood waa baxay falow qulta waaba kan asagaa ku miaali falow qulta haddaad tidhaahdo idaa xadara alustaadu haddii shiiqii yimaado fiiri hadda idaa xadara alustaadu laa yusamaa daalika kalaam kalaam laguma magacaabo fiiri lafdi waak oo waa dhawaaq xuruuf kulansamay murakabna waa ko idaa iyo xadara iyo alustaad saddexay iska saaranta murakab waak laakiin mufiidaysa ahayn maxaa yaele bal fiiri haddii hadda qof meesha soo istaago meeshaanaad soo istaagta markaasaa tihi shiiqu markuu shiiqu hadduu yimaado ab halkaas ugu joojin kartaa warka maya dad ardadan waxay kuleeyahay maxaa dhacay hadduu yimaado maxaa ka soo xasilaya imaatinku yimid maxaa ka soo xasilaya idaa xadara alustaadu ustaadku markuu yimaado hadalka laguma joojin karo kalaam marka maaha maxaa yale waxba laga faa'iidi ma laa yusamaa daalika kalaaman kalaam laguma magacaabo kaasoo kale ma lagu magacaabo ma lagu magacaabo ma lagu magacaabo walowgo walow annahu lafdu lafdi uu yahay lafdigoo murakabun la iskorsiiyey lafdi murakaba hala ahaado hadda lafdi murakaba waayo laakiin kalaam maaha sababto a ah waxaa maqan qaydkii ahaa waa inuu wax faa'iideeyo faa'iidadiyaa maqan faa'iidadiyaa maqan walow goor annahu asagu lafdun yahay murakabun lays saaray min alaai kelimaatin saddex kelima layska saaray maxaa yeelay kalaam uu la noqon waaye lianna almukhaadaba qofka lala hadlaa yantadiru wuxuu sugaa maa taquuluhu wixii aad tiraa bacda haadaa hadalkan ka gadaal oo mimaa shay ah yataratabu ka dhalanaa calaa khuduurilustaadi shiika imaatinkiisa ah, hadduu yimaado he maxaa ka dhalanaya saasuu sugaya qofkii ku dhegaysanay waxba ah, kaama usan faaiidin waxba kaama faaiidin lanna almukhaadaba qofka lala hadlaa yantadiru wuxuu sugaa maa taquuluhu waxaa tidhaa bacda haadaa hadalkan ka gadaal oo mimaa shay ah yataratabu ka dhalanaa ka ratibmaa calىa xuduuriاustaadi shiikay maatankiisa faidaa qulta markaa tidhaa idaa xadara alustaadu shiiku markuu yimaado anfata talaamiidu ardadu waa aamusayaan markaasuu kalaam noqona haylay waxbaad faa'iiday hadal faa'iide lahaad markaasuu kalaam noqona saara fiil faidaa qulta markaa tidhaa idaa xadara alustaadu shiiku markuu yimaado anfata talaamiidu ardadu waa aamusayaan saara kalaamanuu noqona muxuu noqday lixusuuli faa'ida faaiida ku soo xasishay faa'idaa soo xasishay icraab idaa haddaad aragto fiiri waa darfu zamaan darfu zamaan soo maanan baran waa ismi zaman laakiin zamankan waa keen waa waqti soo socdo maahan midkii la dhaafay maahan midka la joogo waqtiga soo socday tustaa idaadu fiiri waxay qaadataa laba jumla ka dambayda midda koobaadoo ku xigtaa mudaafulehi ka dhigata idaadaa mudaaf jumlada ka dambaydana waa jiranta waana shardigii waa jumladii shardiga ahe waana ay jiranta waa hoos dhiganta waa mudaafulehi jumlada ka dambaydana waa jawaabkii ayadaa caamila jumladaasi oo waay ku camal jawaabkaa wuxuu ku camal falaa idaada laftirkeeda oo darafkan wuxuu ku tacalluqa jawaabka ayadu laba ficilna ma jesmido hal ficilna ma jesmido adawaadkii oo wax jasmin jiray ka mid maaha ilaa idaa goormay wax jasmin jirtay fi shicri khaasatan sooma annaga gabi maan hadda ka idaa xadara ustaada hadda xaabka iska fiiri idaa darfu limaa yastaqbilu min azamaniya laha waa darfu zamaan waktiga soo socda idaa darfu limaa yastaqbilu min azamani khaafidu lishardihi wa mansuubun bijawaabihi khaafidu lishardihi wa mansuubun bijawaabihi hardigiisa waa hoos isaga ah, hardigiisa isaga hoos dhiga shardigiisu waa jumlada ka dambeyda xadarada w asaga idaadana waa nasbisan yahy yaa nasbiye jawaabkaa nasbiyey waa ansabta macaamiilkiisi waa ansabta marka waxa la hahda idaa darfun lima yastaqbilu min azamani raafidun lishardihi wa mansuubun bijawaabihi xadara ficlu maadi mabniyun cala faci la maxala lahu min alraam alusaadu faacilu xadara marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu shaakili jumladan xadara oo ficil ah iyo faacilkeeda jumladaasa mudaaf ilayhi wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxali jarin biiضaafati idaa ilayha l wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxali jarin biiضaafati idaa ilayha ansata ficl maadi mabniy cala fatxi la maxal min اlcraab التلاميذ فاaعل أنصت مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاaهرة في آخره والجملة من الفعل والفاaعل لا محل لha من العراب لأنها جواب شرط غير جازم جملadaas معنka عراab kuma le iyado maxaa yeelay idaadu waa jawaab shar idaadu waa adawaatu shardi aan waxba jasmi karin waxba ma jasmido iraabkaas waa laga rabaa والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد